wa imdaauhu shayga waa in markaa la wanaajiyo ama maaragtay la hagaajiyo oo la dhammaystiro iyo sidoo kale in la socodsiiyo la fuliyo wa sharcan sharci ahaana faslu lkhusuumati waa in murankii la kala bixiyo yani dadkii muransanaa wixii isku haystay ee isku murugsanaa in la kala saaro khusuumadii ama murankii bayna khasmayni laba qof ama laba dhinac u dhaxaysay iyadoo lagu kala saarayo bixukmi illaahi tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa iyada oo lagu kala saarayo fasliga noocaas ee kala saaridda bani aadamka la kala saarayo ayaa waxaa la yidhaahdaa qadaa ama garsoor jamciisina waa aqdiya washahaadaatu shahaadaadkuna jamcu shahaadatin shahaado jamceed weeye shahaadaduna waa masdaru shahida min ashuhuud shahiido masdarkeedii shahiido iyadana shuhuud laga soo ishtiqaaqa yani shahiido ayaa laba masdar laho shuhuudna waa la yidhahda shahaadana waa la yidhaahda bimacna alxuduur shuhuudkaana macnihiisu waa goobjoog markaa qofkii markhaatiga ahaa dee waa inuu qof goobjooga yahay markaa goobjooggiibaa ereygan markaa shaahid ama shahaadaba laga keenay waalqadaau fardu kifaayatin haddaba garsoorku dadkii in la kala xukumo muransanaa waa faral waa waajib laakiin qof walba waajib kuma ahee dee dadkii qayba unbay waajib ku taha haddii dadkii maaratay cid kale xukunto ay helaan intii kale ma dembaabayso markaa waa fardu kifaaye fain tacayana calaa shaksi haddii qof uu ku caynoobo oo loola jeedo yacni cid dadkan u garnaqi kartaaba haddaanay jirin isaga mooyaane lazimahu ninkaa isagaa waxaa ku waajiba alabuhu inuu raadsado qadaaku saynu sheegnay garsoorku waa in kitaabka ilaahay iyo shareecada islaamka dadkii loogu gar naqo haddaba ciddii awoodaysay arrintaas waajib buu ku yahay in ka midihi inay arrintaas samayso haddii qof qurhi uu intii awood u leeyahay oo aqoonteedii iyo kartideedii u leeyahay cid kale oo markaa arrintaa la wadaagtaana aanay jirin waxaba waajib ku ah inuu codsado oo uu raadsado oo qoladii maamulka haysay ama madaxweynihii uu ka codsado in garsoore laga dhigo oo loo dhiibo arrintaasi uu dadkii xaqi ugu kala xukumo oo si saxa uu garsooro waxay gaadhsiiyeen xataa haddii ay noqoto inuu lacag ku bixiyo inuu ku bixiyo sidii loogu dhiibi lahaa lakin markii maqsuudkiisi ujeeddadiisu ay tahay dee in xaqa uu u gargaaro dadka si saxa uu ugu garnaqo arrintiina markaa dee arrin isaga mooyaane cid kale uu markaa u qomi karaya ay tahay aanay ahayn isaga mooyaane cid kale aanu u qomi karayn walaa yajuusu ma banaano an yariya alqadaa garsoorka inuu qabto ilaa man istakmalat fiihi qof ay u buuxsantay mooyaane hamsa casharata khaslatan shan iyo toban arimood fii bacdi nusakhi hamsata cashara laakiin khamsa casharatadaa ka wanaagsan shan iyo toban arin ama sifo tilmaamood qofkii laga helay ayuunbaa garsooro noqon kara axaduha arrinta koowaad alislaamu islaamnimadii falaa tasixu wilaayat lkaafir gaalku mas-uuliyad inuu qabto dadkii muslimiinta mas-uuliyad u qabto asixi mayso bal walow kaanat calaa kaafiri xataa inuu markaa gaal kale uu mas-uul u noqdo mas-uul ka noqdo mid asaxaysoo yacni islaamku uu axkaam ka dhalinayo ma aha qaala almaawardiyu alimaam abu alxasan علي بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 450 وحويلي وما جرت به عادة الولاة أرنتن أي عادة أهاطي أه من نصب رجل من أهل الذمة قال دي أهل الذمة هي قال دي مسلمين ما ركتي وحوية جزية سيني إن لو مقعاب فتقليد رئاسة وزعامة waa magacaw taqliidku waa in qofkii yani booskii loo magacaabo loo loo xil waa xil xag markaa maamul ahaan madaxnimo ahaan iyo odaynimo zacaamadii inuu oday u ahaado hormuud u ahaado laa taqliidu xukmin wa qadaain maaha in qofkan la leeyahay adaa kala xukumaya oo u garnaqayo garsoor garsoornimo in loo magacaabaya maaha walaa yalzamu ahla dimmati dadkii ahlu dime ahaa ku waajibi maayo alxukmu biilzaamihi wixii isagu uu ku ilzaamiyey yani xukunkii kuma laazimayo ilzaaminta isagu uu ku ilzaamiye uu ku xukumu yidhi sidaa iyo sidaasaan idinku xukumay inuu markuu yidhaahdo xukunka noocaasi waajibintan isagu uu ku waajibiye garsooridan uu sameeyey iyagii kuma qasbanaanaya bal biiltizaamihim ay markaa is ay ogolaadaan ay u hoggaansamaan oo ay garsoore ka dhigtaan deetana uu markaa de sidaa ugu garsoor deetana iyagii iltizaamaan markaas ayuunbaa xukunkii uu qabanayaa laakiin isagu garsooriddu u garsoorayuu hebelow adaan kugu xukumay uu leeyahay macno ma laha maxaa yeelay waa nin gaala yacni islaamkii islaamkii waxba kama ratibayo wey oo hadhow lama odhanayo so adiga sidaa laguguma xukumay wixii lagugu xukumay waa inaad markaa uhogaansatid laguma odhan mar haddii qofkii ukumi ugaani wthaani ka labaad shardiga labaad iyo wthaaliu shardiga saddexaad albuluuqu waa qaangaadh wlcaqlu garaad falaa wilaayata maamul male lisabiyin ilmihi yaraa mas-uuliyad ma qaadi karo wamajnuunin kii waalaana waa la mid abaqa junuunuhu awlaa waalidiisu ama xidhiir ha ahaato ama goosgoos ha noqoto waraabicu shardiga afraad alxuriyatu xornimo falaa tasixu ma asaxdo wilaayatun liraqiiqin qof markaa addoon ah mas-uuliyadi u asixi mayso mas-uul ma noqonayo liraqiiqin kulluhu aw bacduhu mid addoon uu yahay gebi ahaantiisuba markaa addoon ah ama barhkii uu addoon yahay wlkhaamisu shardiga shanaad addukuuratu labnimo inuu lab yahay falaa mas-uuliyad ummaddii uma qaban karto gabadhi oo madaxweyne iyo qaadi iyo ma noqon karayso walaa khunhaa kii labeebka ahaana waa saasoo kale markaa gabadhii garsooro ma noqon karto madaxweyne iyona de hadalkeeda badaa maxaa yeele islaamku ma dhiiri gelinayo gabadhu inay ragga dhex cararto oo idinka arkayoo kuwii siyaasiyiinta noqday dee inta badan hawshooda waa inta badan rag bay dhex fadhida rag shirayay dhex fadhiyaysaa rag baa laga yaaba inay khudbada u jeedinayso inay xataa dhinac fadhiisanaysa marar fara badan ayaa markaa imanaysa islaamkuna ma dhiirigeliyo in rag iyo dumarku isdhex galaan dumarku inay markaa ragga dhex cararaan oo dhex boodaanna ma dhiirigelinayo islaamku inay guryahooda joogaan dumarku oo ay ubadka korintooda iyo jiilka dambe samayntiisa ay marka waxa weeyaan ka qayb qaataan taas ayaa islaamku u dhiiri gelinaya ummaddana haddii sdhelasku sii daayo la iswada dhex cararo dee fawdo iyo waxaa ka dhalata un wareer iyo in qof waliba booskiisi uu dayacmo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurkii rag iyo dumarkii uu kala duway oo dumarkii caruurtii inay iyagii dhalaan ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray oo isagu markaa sidaasi uu doonay haddana in iyagii ay nuujiyaan haddana in iyagii ay rabeeyaan ma aha arrin sahlan arrin aad iyo aad u culus weeye dumarkaana ilaahay subxaanahu watacaala arrintaa u doonay inay ka faanaan ma aha qaarkood baad arkaysa marka dumarka meeshoodu waa guriga gurigaba caymooday guriga la joogaama cayba in guriga joog lagu yihahdo haddii ragga maanta laleeyahay haddii lagu yihahdo maanta gurigaaga adigoo jooga oo shaqadaada halkaa ka maamulo oo halkaa ka kala wado oo gurigaaga ka soo bixino uma baahnaad guriga ka soo baxdo miyaa lagu raaxeeyey mise waa lagu rafaadiyey bal haddii lagu yihahdo ka warran waxaa dhan waad helaysaa gurigaagana iska joog dee nina ma oo laiska wada fadhiya oo laiska wada seexan markaa guriga in la joogo ma ogtahay kolkaa lagu wato ee aada caqligaaga ku shaqaynay aad caqli cid kale ku shaqaynayso wanaaggaa cay lagaaga dhigi markaa dumarku waa inay guryahooda joogaan tiiba caybaaba loo fahmeeyey in la liidayo dumarkii gurigaaga iska joog waxaao dhan masaariiftaad iyo wa waxaao dhanna waa lagu kafaalo qaaday haddii gabadhii la yidhi dee waa la karaameeyo waa la sharfay lama caayin iyadoo sidaa tahay ayaa haddana loo ogol yahay inay shaqaysato haddii aanay maalan dee lahayn inay ataa shaqadeeda ay u bixi karto soo shaqaysan karto waa la ogoliyay laakiin mar walba inay gurigeeda joogto ayaa u wanaagsan hadday nin leedahayna de bixitaankii wuxuu u baahanaya in ninkeedii uu u ogolaado si aan gurigii u dayacno iyo caruurtii iyo ubadkii iminka waxaa haysta dadkii caruurtooda ka shaqo tegey ee ninkiiyo naagtiiba shaqo tegeen dhibka haysata ilaahay unbaa xisaabi kara walow liya lunaa kii haddaba haddii mas-uuliyaddii loo dhiibo garsooro laga dhigo xaalaljahli bixaalihi waktiga aan la kala garanayn wuxuu yahay ma nin mise waa naagba iyadoon la garanaynin deetana faxakama uu wax kala xukumo uma baana dakaran kadib ay caddaatay inuu nin yahay lam yanfud xukmuhu wixii uu xukumay wax fulaya maaha cala almadhabi sida madhabku yahayo waxaan uu xukumay wax ka soo qaad ma maxaa yeelay qofkani isagoon ahliyadii iyo shuruuddiiba ka soo bixin oo inuu lab yahay aan aanay caddayn ayuu wax xukumay oo arrintan qabtay dabcan xagga dambe anu sheegi doona insha qofka shuruudda laga waayo wasaadisu shardiga lixaad alcadaalatu cadaaladii wasayaأtii waxaa iman doona bayaanuha sheegidda marka cadaaladdu maxay tahay fii fasli shahaada markaynu shahaadada marayno markhaatiga aynu ka warrami doonaa cadaaladdu waa maxay falaa wilaayatan haddaba mas-uuliyad ma qaadi karo lifaasiqin kii faasiqa ahaa ee aan diinta ku toosnayn bishayin ee wax maaragtay faasiq ku noqday wax laa shubhata lahu fiih aanu cudurdaar iyo shubhad u lahayn wax aanu cudurdaar u haysanin ama aanu shubha ku lahayn kii faasiq ku noqday kaasi mas-uuliyad ma qaadi karo garsoorana ma noqon karo maarata mas dhiibi karo mar hadduu faasiq yahay waxaanuu faasiqa ku noqdayna uu yahay wax aanu shubha ku lahayn waxa shubhada maxaa meeshan lagu saarayaa haddii masalada aanu sidan u qabin isagu masaladan dembiga ee uu ku dhacay haddii isaga madhabkiisii wax ka maaragtay wax ku jiraanoo madhabkiisu aanu sidanba u qabin sida markaa qofkii de khamriga intiisa yar khamrigii aan canabka laga samayn xanafiyadii oo kale waa kuwa inta yar waa la iska cabbi karaale markaa markuu in yar iska cabcabay haddaad ku xukunta inuu faasiq yahay kaasi de isaga markaa la odhan maayo mas ma qaadi karayo waayo diin xumo kama aha isaga ee madhabkiisiibaa sidan wasaabicuka toddobaad macrifatu axkaami ilkitaabi wasunna ninkan inuu aqoon leeyahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam axkaamta kusoo aroortay calaa ariiqilijtihaadi qaab weliba ijtihaad inuu aqoon ugu leeyahayo nin isagu nusuusta fahmaya oo kala soo baxayo cid kale u daba fadhiyin waa inuu yahay walaa yushtarau lama shariyo xifduhu liaayaati alaxkaam inuu korka ka hayo aayadihii axaadiista aayadihii axkaamta iyo walaa axaadiiiha axaadiisteedii maaragtay almutacaliqaati biha ee axkaamta ku tacalluqaysa inuu xifdisan yahay can dahri qalbin oo yacni korka uu ka hayo qalbiga dushiisa yacni waa korka inuu ka hayo wakharaja bilaxkaami alqisasu walmawaacudu markaynu leenahay axkaamta aayadaheedii iyo waa inuu garanayo waxaa meeshaa ku baxaya qisooyinkii qur-aanka iyo wacdigii qur ku jiray inuu aqoon badan u leeyahay khasab maa lakiin waa axkaamtiiba hadda dadka lagu kala garsooraya marka waxyaalaha intii axkaamta waa inuu aqoon u leeyahay wahaaminuka sideedaad macrifatu lijmaac culamada islaamku wixii ay isku raaceen waa inuu yaqaan وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وإسكو الراعدة إسكو الراعين ضدك وحنفر وحنقنطة أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام على أمر من الأمور أرن أرماها كمدا أن إسكو وافقان أهل الحل والعقد هل كانوا الشيخ الشيخ وعلماء مجتهدين تها علماء الدين تأقوان تولها ee ku ijtihaadin iyagu aayadaha nusuusta toos uga qaadanaya axkaamta kuwii nooca ahaa wixii ay ku ijmaacaan isku raacaan taana waa inuu yaqaano walaa yushtaradu haddaba shari ma aha macrifatuhu likulli fardin min afraadi ijmac maarata fardiga ijmaac kasta oo jira inuu ogaadaa khasab ma aha mid kastoo kamid a ah ijmaacyadii culamadu ama masaaisha culamada ku ijmaceen masalo walba oo lagu ijmaacay inuu yaqaano in ijmaac uu ku jiro khasab ma aha bal yakfiihi waxaa ku filan fi lmas'alati alatii yuftii bihaa inuu og yahay ijmaac inuu ku jiriyo in kale masaladan uu ka fadwoonayo aw yaxkumu fiiha ama uu dadka ugu garnaqayo inuu og yahay anna qowlahu in qowlkiisu laa yukhaalifu اlijmaaca fiiha qowlkan uu isagu dooranayaa inaanu ahayn mid ijmaacii muslimiinta ama culamadii muslimiinta ijmaacoodii mid khilaafsan inaanu ahayn inuu og yahay ayaa ku filan marka maslada kalba ka hadlay wataasicuka sagaalaad macrifatu likhtilaafi alwaaqici bayna alculamaa inuu garanayo culamadii iskhilaaf culamadu waxii ay isku khilaafeen iyo inta qawle ay kala qabaan si aanu markaa wax kaloo cusub aanu u keenin walcaashiruka tobnaad macrifatu turuqi lijtihaad qaabkii loo ijtihaadayay axkaamta loola soo baxayay waa inuu aqoon u leeyay ay kayfiyat alistidlaali min adilati alaxkaam qaabkii wax looga daliishanayay adilada kitaabka iyo sunnaha waa inuu garanayo iyo wlxaadi cashara ka koob iyo tobnaad macrifatu arafin inuu wax ka yaqaano min lisaani اcarab afkii carabta inuu wax fiican arafku yani wax kooban maahe arafta la sheegay n waa arafin saalix wey waa qeyb yani miisaanle oo culus inuu ka yaqaano afcarabigii min lugatin xaggii erey ereyadii iyo macnihii ay samaynayeen wa sarfin wa macrifatu tafsiiri kitaab اllahi tacaala kitaabka ilahay qaabka u fasirayo sida loo tafsiirinayo iyo aayadaha axkaamta tafsiirkoodii inuu iyadana garanayo wahaani cashara ka labiyo tobnaad an yakuuna samiican inuu wax maqlayo walow bisiyaaxin fii udunihi hadduu doono markaa marka dhagaha lagaga qayliyaba waxa maqlee eh, oo hadduu doono haba dhaga cuslaadee eh, waa in qof wax maqli karayo wax la maqashin karayo uu yahay falaa yasixu asixi mayso tawliyatu asama mid dhagala in la magacaabo oo qaadi laga dhigo dee ansixi mayso raggii marka dadkii isu yimidee markii dacwaddu ay ka dhexaysayba u garqaadi kari hadalkooda ma maqlay dee faraha loo fiqfiqana inuu si qaldan wax u fahmaaba laga yaabo والثالث عشر كلبيه تبع كسدحي تبنات ان يكون بصيرا وانه حركي فلا يصح ولايه اعمى كي marka indhaha la ee masuuliyadii qabaga in loo dhiiba asixin mayso wayajuuzu kownuhu acwara inuu il keliya layahay way iska ansaxaysaa kama qaala aruuyaaniyu siduu imaamkii abulmaxaasin cabdilwaaxid ibn ismaaciil aruuyaani almutawafaa sanata hamsimia wanan shan boqol iyo labadii buu dhintay sidii sheekhaasi uu yihi kitaab baxrulmadhab la yidhaha buu leeyay waraabica cashara ka afariyo tobnaad an yakuuna kaatiban waa inuu yahay nin qoraalka garanayo wax qori karaya wmaa dakarahu lmusanifu sheekhu hadalkan uu sheegay oo min ishtiraai kowni lqaadi kaatiban oo ah in markaa la shardiyayo garsoorihii inuu yahay nin wax qori karaya wajhun waa yani ra'yi culamada qaarkood ay yihahdeen culamadii madhabka oo marjuuxun laga xoog badan yahay walasaxu sida xooga badani khilaafuhu waa kaka soo horjeeda odhanaya inuu qoraalka yaqaanaa shardi maaha hadduu aayadahaa garanayo axaadiistiina uu garanayo sidii loo tafsiirina u garanayo afcarabigiina uu garanayo shuruudaha kalena uu ka soo baxay inuu isagu wax qori yaqaanaa khasab maaha ummi intaa garanaya haddii la helo waa kala xukumi karaa dadka laakiin de adag tahayba sida nin ummiy markaa maanta u noqdo nin markaa intaa garanaya ayaa baciid ah ama aan suuragalba ahayn walkhaamisa casharaka shan iyo tobnaad an yakuuna mutayaqidan waa inuu yahay nin falaa yasixu tawliyatu muqafalin mid moog oo maqan shoog haysto in markaa laga dhigo qaadi ama garsoore oo waxaa la yidhiba aan saani u wada faham laga yaabo inuu mararka qaar u yar maqan yahay ama aanu ahayn nin markaa maskax badanoo hadalka iyo sidii waxistaba marinta aan ku baraarugi karaynin kaasina waa inaanu ahayn bian ikhtalla nadaruhu muqafal wuxuu ku noqonayaa in markaa nadarkiisii iyo waxufiirsigiisii aw fikru ama ka fikirkiisii uu arrimaha ka fikirayay uu yahay mid markaa fasahaaday oo aan de markaa waxa weeyaan saal ah aan markaa bad qabin likibarin oo u fasahaaday ama da ku timid aw maradin ama xanuun ku yimid aw hayrihi ama wax kale oo ku yimid haddii uu yahay nin markaa nadarkiisii iyo ka fikirkiisi waxufiirsigiisii uu yahay mid markaa fasahaaday de kaasina qaadi ma noqon karayo haddaba haddii shuruudaha laga waayo qaadigii muslim wuu yahay laakiin waxyaalahan kale ayaa wax kamida laga waayay dowladdii baana magacawday gabarh baabay ka dhigtay qaadi deetana waa dacwoto iyadii baa idinkala xukuntay waa la fulinayaa xukunkeedii ama kii faasiqa ahaa waa la fulinaya ila haddii la fulin waayo meeshii fawday noqonaysa oo de waxa weeye ummaddii markaa way isku jeedsanaysaa marka si aan intaas u dhicin waa la fulinaya laakiin marka hore in qofkan la magacaaba arrin bannaan ma aha walamaa faraqa almusanifu sheekhu markuu dhameeyey min shuruudi lqaadi shuruudihii qaadiga markuu ka baxay sharaca fii aadaabihi aadaabta laga doonaya ninka qaadiga a ah buu gudagalay faqaala wuxuu yihi wayustaxabu waxaa loo sunneeya an yajlisa inuu fadhiisto wa fii bacdi musakhi kitaabka nusakhiisa qaar waxaa ku qoran an yanzila inuu dego ay ilqaadi ninka qaadiga noqo qaadiga ee lasoo magacaabay fii wasati ilbaladi beledkii magaaladii weyneyd barhtankeeda inuu markaa ka samaysto xafiiska halkaa markaa loogu imanayo ee maxkamadda ah ayaa markaa wanaagsan ida tasacat khiatuhu wa haddii magaaladu ay tahay magaalo markaa degaankeeda iyo dee markaa waxa guryaheedu ay ballaaran yihiin ay badan yihiin magaalo ballaaran oo weynaatay markay tahay oo dhismaheedii kala fogaaday uu kala durkay markay tahay inuu bartanka dego si uu dadka ugu sinaado koonayaasha deganaa ayaa markaa wanaagsan fain kaanat ilbaladu sagiiratan baldadu maarata magaaladu hadday tahay tu yar nazala xayu shaa meeshuu doonuu iska degi in lam yakun hunaaka mawdicun waa haddii aanay jirin meel muctaadu ay caadadu tahay oo yani meel laysla yaqaano oo de maxkamad ah oo tanziluhu lqudaatu dadka garsoorayaashii ay markaa degaan oo ay fadhiistaan o maaratay ummadda ugu garnaqaan haddii aanay jirin ee kolba isagu meeshuu dega un ay noqonayso inuu meel dhexe dego haddii magaaladu weyn tahay ayaa markaa wanaagsan haddii maxkamaddu meel lagu ogyahay oo lagu yaqaano dee halkaasuu markaa degaya wayakuunu wuxuu noqonayaa juluusulqaadi qaadiga meesha marka fadhiisigiisu ama maaratay halka markaa majlis ka dhiganaya fii mawdicin meel fasiixin ballaaran oon cidhiidhi ahayn baarizin ay aahirin linaasi dadka u muuqda oo la wada garan karayo bixayu yaraahu lmustawinu wlariib ilaa heer markaa ay arki karaan oo ay garan karaan kii dadka magaalada ahaa iyo kii markaa qariibka ku ahaayee meel kale ka yimid wlqawiyu wadaciifu dadka koodii markaa awooda lahaa ee xooga badnaa iyo kii itaalka darnaa iska daciifka ahaa waa inay garan karaan wayakuunu majlisuhu waa inuu noqdo markaa meeshan u fadhiisanaya masuunan mid laga ilaaliyey min adaa xarin wa bardin dhibka markaa kulaylka iyo qabowgaba meel aada u kululna waa inaanay noqon meel aada u qabowna waa inaanay noqon meel dadku ay fadhihi karayaan oo aan la dhibsanayn waa inay noqoto bian yakuuna waa inuu noqdo fi sayfi haddii jilaal eh, xagaal lagu jiro oo kulaylo ay tahay fii mahabiriixi tahay wafi shitaayi haddii jiilaal iyo qabow lagu jirana fii kinin meel dugsoon dugsi ah oo dugsoon in ay noqoto oo maaratay qarsoon yani waxa weeye dee maaratay la asturay oo yani dabaysha laga xiday inay tahay ayaa muhiim walaa xijaaba wa fii bacdi nusukhi fii bacdi nusakhi walaa xaajiba in aanu markaa aanay jirin markaa kalateed isagiiyo dadkii la kala ama walaa xaajiba cid markaa isagii markaa ilaalinaysa oo dadkii ka hor joogsanaysa in aanay jirin duunahu isaga sokadiisa cid joogta oo dadkii ka celinaysa waa inaanay jirin falow ittakhada hadduu samaysto xaajiban xaajibku waa dadka ka xijaabayey ee in loo soo galaba diidayey aw bawaaban ama mid markaa waashmaana ama da ilaaliyo albaabka u taaganoo cidda isagu markaa damca uun sii daynaya cid dadka kalena ka celinaya kuriha arrintaa iyadaa arin markaa makruuh oo aan fiicnayn wey marka xaajibkan iyo bawaabkan waa markay dadka u diidayaan laakiin haddii dadkii yimid ay nidaaminayaan oo siday usoo kala horreeyeen ay eegayaan taasi waa loo baahan yahay oo caadi walaa yaqcudu lqaadi qaadigu fadhiisan maayo lilqadaai si uu maarata garsoorka u fadhiisan maayo fi lmasjidi masjidka fain qadaa fiihi hadduu dadkii ugu garnaqa masaajidka dhexdiisa kuriha arrinta noocaasi waa arrin laga fiican yahay laakiin dee way fulaysaa maarata xukunkii wuu fulaya fain ittafaqa haddii ay markaa ku kulanto uun waqta e, e, xuduurihi fi lmasjidi markii uu masaajidka imanayey lisalaatin salaad u imanayey aw gayrihi ama wax kale u imanayey khusuumatun haddii ay kula kulanto uun khusuumo iyo dacwadi masaajidkii markuu yimid ayuunbay dacwadi kula kulantay meeshii markaasuu halkiiba ku kala xukumay lam yukrah fasluhaa waayo ninka qaadiga ah waxaa la doonayaa si degdega markii ay dadkani siday wax u kala leeyihiin inuu ugu kala gooyo sanaddan inay iskaga noqnoqdaan oo maxkamadiiyo berri soo noqda iyo maaragtay soo noqda lagu lahayo sax maaha marka haddii masaajidka u kula kulmo dadkiio muransan oo qaadina kala xukun la yidhaahdo haddii dee nidaamku aanu u diidayn oo aan maaragtay waxa weeye nidaamkii dowladdu aanu taa diidaynin sida saxdi waxa weeye in halkaaba ugu garnaqo maxaad adigu haysataa intu maarata tallaabooyinka ama ijraa'aadkii inoo iman doono eh, nidaamkii de maarata qadaaga uu lahaa markuu mariyo masaajidka haduu ku mariyo deetana saa ku kala xukumo caadi wey wakada taa waxaa kuula mida lagu ixtaaja ila lmasjidi hadduu masjidkii u baahdo inuu maxkamad ka dhigto licudrin cudurdaar jira awgiyo min maarin wanaxwihi roob iyo wax kalamidaa ah jira meel kaluu fadhiista ma hayso masaajidkiibuu fadhiistay loo diidi maayo wayusawii wuxuu simayaa alqaadi qaadigu wujuuban xaal markaa taswiyadani ay arrin waajiba tahay taniyadu waa waajib simiddu inuu simo bayna alkhasmayni labadii dhinacee ishaystay inuu simaa waa waajib fii alaaati ashyaaa saddex arrimood buu ka simaya axaduhaa midka koobaad altaswiyatu fi lmajlisi halkay fayujlis qaadi wuxuu fadhiisinaya ninkan qaadigii alkhasmayni labadan qof labadan dhinac ee doodu ka dhaxayso bayna yadayhi hortiisa ayuu soo fadhiisinaya ida stawayaa waa markii ay ka siman yihiin sharafan xagga sharafta oo labadii qofba laba qof oo muslimiina ay yihiin ama laba qof oo gaala ay wada yihiin sharafta la sheegaya waa ama almuslimu haddii laakiin muslim iyo gaal ay kala yihiin ama almuslimu kii muslimka ahaa fa yurfacu laga kor waa laga sarraysiin cala dimiyi kii markaa gaalka ahaa ee dimiga ahaa fi lmajlisi meesha la fadhiisanayo muslimkii haddii kursi loo dhigaysan halkaas ka fadhiisan la yidhahdo meel ka hoosaysa iyadu waa caadi oo dee islaamku wuu sarreeyaayo lagama sarreeyo wathaani shardiga labaad ama arrinka labaad ee uu ka simaya altaswiyatu fi llafdi ay ilkalaami waa inuu ka simo ereyada uu ku odhanayo hadalka falaa yasmacu kalaama axadihimaa duuna alaakhari midkood hadalkiisa dhegaysan maayo isagoonka kale waxba ka soo qaadayn oo aan dhegaysanayn ee isku sibuu u dhegaysan isku sina wuu ula hadlay wahaaliu ka saddexaad altaswiyatu fi laxdi ay nadari inuu ka simo xagga daymoodka iyo eegmada falaa yanduru liaxadihimaa duuna alaakhari mid uun fiirsan maayo isagoo kii kale ka jeedsanaya walaa yajuusu lilqaadi ninkii inuu hadiyadii aqbalo min ahli camalihi uu markaa ka shaqaynayo dadkii degaanka u ahaa inuu ka aqbalo lama ogola fain kaanat ilhadiyatu hadiyaddu hadday tahay fii kayri camalihi isagoo markaa jooga meeshii uu ka shaqaynayay meel aan ahayn min hayri ahlihi cidda hadiyadda u keenaysaana ay tahay ciddii markaa uu u shaqaynayay cid aan ahayn lam yaxrum fi lasaxi waa la ysku haystaa buu yidhi sida xooga badan xaaraan ma aha wain ahdaa ilayhi hadduu u soo hadiyeeyo man huwa fii maxalli wilaayatihi mid dadkii uu markaa shaqada u hayay ee uu garsooraha u ahaa ka midii walahu khusuumatun isagoo markaa dacwadna leh walaa caadata lahu bilhadiyati qablaha hadda ka horna aan caado u lahayn inuu wax u soo hadiyeeyo xaruma calayhi qabuulu an aqbala waa ka xaaraan hadiyadii tafaasiil buu sheekhu inoo geliy ninkan qaadigii ama dowladdo dhanba qaadi buu yahay ama gobol buu qaadiye garsoore ka yahay marka aynu ka soo qaadna kii gobolka garsooraha ka ahaa kaas hadda laga hadlay kii waxoo dhanba garsooraha u ahaa garsoore guud hadduu yahay de kaasi isagu gebigoodiiba waa isugu mid gobol kastuu taga iyo jooga waa isku wada mid weyaan kii gobol fog ka yimid iyo kii gobolkan uu jooga deganaa wixii dhanba isaga waa isugu mid laakiin kii garsoore ka ahaa uun gobol maxkamad gobol joogay kaas dadkii gobolkaa la deganaa dadkii gobolkaa la deganaa gobolka dhexdiisii inta la joogo hadiyad kama qaadan karo ama dacwad ha lahaadaan ama yaanay dacwad lahaan hadiyad kama qaadan karo keliya xaalad baa loo ogol yahayo qofkani qof caada ka caado ay u lahaayeen wax isu hadiyeeyaan hadduu ahaa oo intaanu ninkani garsooraha noqonba qof wax u soo hadiyeyn jiray hadduu yahay wuxuu u soo hadiyeeyeyna uu intii uu yahay ee aanu ka badinin xaaladaasoo keliyaa la ogolya xaaladdaa lafteedana waxa wanaagsan bay leeyihin culammadu inuu horta ninkii wax siiyo maarata yidhahdo intaa qaadoo yani abaalmarin sida lacag oo kale inuu siiyo jeebkiisa u ka siinayo uu yidhahdo so intan imaa soo hadiyin ha qaado qiimaheedii waa kana si aanu ninkan wax gallada aanu ugu yeelanin oo hadhow ugu xisho haddii dacwadi ay timaado sidoo kale waxaa wanaagsan wixii hadiyadda loogu keenay inuu bangiga ku celiyo dowladda oon isaguba qaadanin kaasi waa kaa isaga haddii laakiin hadiyadda ciddan keentay ay tahay dadkii gobolkiisa maaha qof gobol kale ka tirsan oo dadkii isagu markaa xaakimka u ahaa aan ahayn markaa lafteedana waxaynu eegaynaa halkuu ku siiyey haduu ku siiyo gobolkiisii isagoo jooga uu ninkani xaakimka ka ahaa dee kol hadduu soo galay uu gobolkii maanta joogo ninkani dadkii uu ninkani xaakimka u ahaabuu ku soo biiray sidaas awgeed isagana ka aqbali maayo haddii laakiin isagoo qaadigii gobol kale jooga uu ninkii markaa nin gobol kale ka tirsani uu u keeno hadiyaddii xaaladdaa iyada ah iska aqbali karaabaan iska aqbali karaya maxaa yeelay ninkani dee isagu xaakimna uma aha maantana gobolkiisii ma joogo meel kalaabu jooga halkan xaakim kama aha dadkaasuu la mid yahay mar haddaanu xaakim ahayn maanta meeshan aanu xaakim ka ahay marka xaaladda iyadana waa la ogoliy meeshii uu xaakimka ka ahaa mid ka yimid hadduu halkan kula kulmuu hadiyad ku siiyo iyada ma la ogolyahay iyadana shardi baa ku xidhanoo horta waxaynu eegaynaa ninkani miyay dacwadi u taallay halkii hadday dacwadi jirtay iyaduna waa mamnuuc lama ogolo haddii aanay dacwadi jirin dacwadi haddaanay halkii ka jirin xaaladdaa iyadaa waa laysaga markaa ogolaanaya wuxuu yidhi fain kaanat ilhadiyatu hadiyadu haddii ay ka timid hadday hadday ku timid oo loogu keenay fii gayri camalihi meeshii shaqadiisa meel aan ahayn min hayri ahlihi cidda u keentayna ay tahay cid aan ahayn cidii uu xaakimka u ahaa lam yaxrum markaa xaaraan maaha fil asaxi sida xooga badan wain ahdaa ilayhi haduu hadiyadda u keeno man huwa fi maxalli wilaayatihi mid markaa jooga meeshii uu isagu markaa mas-uul ka ahaa walahu khusuumatun isagoo markaa dacwad leh walaa caadata lahu bilhadiyati qablaha horana aan caado ugu lahayn wax u soo hadiyeeyo marka laba shardi ku xidhay laakiin labada shardi laguma wada xidhayo hadduu dacwad leeyahay waxba shardigan dambe la eegi maayo haddaanu dacwad lahaynna shardigan dambaa la eegiyey qofkii maxalul wilaayihiisa ugu keenay hadiyaddu qofkii maxalul wilaayihiisa hadiyadda ugu keenay hadduu dacwad leeyahay ma aqbalayo haddaanu dacwad ama caado hore ha jirta ama yaanay jirin kol hadduu ninkani maanta dacwad leeyahay hadiyad lagama qaaday haddaanu dacwad lahayn waxaa la eegayaa miyay caado hore jirtayoo ma isu soo hadiyeyn jireen haddii caado ahaan ay soo hadiyeyn jireen wuu aqbalayaa way u bannaanaanaysaa waxaana fiican inuu iska diido caado hore aanay jirin xaruma calayhi markaa labada mid ahaan ku xaaraan noqonaysa inuu ama dacwad leeyahay ama caado hore aanay jirin wayajtanibu alqaadi qaadigu wuxuu ka fogaanayaa garsooruhu alqadaa inuu wax kala saa wax kala xukumo ay yukrahu lahu dalika waa loo karaahaystaayo ma fiicna fii casharati mawaadica toban xaaladood markuu ku sugan yahay wa fii bacdi nusakhi axwaalin toban meelood markuu joogo ama toban xaalad markuu ku sugan yahay tan dambaa ka fiican toban xaalad markuu ku sugan yahay cinda wa fii bacdi nusakhi fii isku mid une fi lqadabi ama cinda alqadabi markuu cadhaysan yahay qaala bacduhum culamada qaarkood waxay yidhahdeen waidaa akhrajahu lqadabu cadhadu hadday ka saarto can xaali can xaalati alistiqaama xaaladii toosnaanta iyo qumanaanta oo uu qof khalkhalsanba noqdo xaruma calayhi alqadaau xiinaidin markaa dee xaaraan bay ka tahayba inuu dadkii kala xukumo garsoodo mar haddaan waxbaaba kala saari karayn laakiin marka uu yar cadhaysan yahay waxna uu kala xukumi karayo markaasaynu leenahay intaad degi aad degayso markaa waxa weeye cadhadu ay kaa baxayso waxba kala xukumi saasaa fiican wljuuci markuu markaa gaajaysan yahay wshibaci ama uu markaa dheragsan yahay almufriayni gaajadii darayd ama dheragii daraawi wlcaashi markii uu haraadan yahay washidati shahwati markii uu xaaskiisii u baahan yahay oo marka waliba arrintu ay ku adag tahay wlxusni markii uu yahay mid markaa isaguna murugaysan wlfaraxi lmufriti markuu yahay mid faraxsan oo farxaddu ay ku badatay oo maarata markaa waa weya ay xaddhaaftay markii farxaddu ay xaddhaaftay xaddhaafka noqotay farxadda uu ku dalactagay kaasina isaguna markay madax martay waa inuu markaa iska yersugo inta uu markaa uu degayo murugadiina waa lamid wa cinda almaradi ay ilmulimi xanuun markuu hayo xanuun markaa xanuujinayo oo dee markaa dhib ku hayo wa mudaafacati alahbathayni ay ilbowli walghaa'iti markii kaadidii iyo saxaradii uu markaa isku celcelinayo oo ay markaa xamaamkii u baahan yahayna waxba imika horta dadka maarata waxba saan uma dhegaysan karaysidee waxaa laleeyahay soo dhamaysa hawshaa wa nucaasi marka uu markaa uu lulaysan yahay lul hayso wa shiddati alxari walbardi kulayl daran ama qabow darani marka uu jiro waxaa la doonaya isagoo maskaxdiisu ay degan tahay inuu dadkii kala xukumo wadaabidu waa kan xadka aljaamicu lihadihi alcashara ama yani waxa weeyi waxa soo koobaya isu keenaya tobankaa la sheegay iyo wakayraha wixii kaleo dhanba annahu yukrahu lilqaadi qaadigii waxaa loo karaahiyaystaa alqadaau inuu dadkii kala xukumo fii kulli xaalin mar xaalad uu ku jiro yasuuu khuluquhu dabeecaddu ay ka xumaanayso mar xaalad dabeecaddiisu ay yar xumaanayso ama aanu fadhiyin xaaladiisu aanay fadhiyin mar ku jiro inaan waxba kala xukumin ayaa wanaagsan waidaa xakama haddii uu xukumo fii xaalin mima taqadama isagoo ku jira xaalad waxa aynu soo sheegnaya nafada xukmuhu xukunkii wuu fulaya maca alkaraahati iyadoo mid aan markaa fiicnayn ahaayo markaa inuu sameeya aanay wanaagsanayn haddana haddii uu yeelay xukunkii waa la fulinayaa walaa yasalu ma weydiinayo idaa jalasa alkhasmaani markii labadii dhinacay soo fadhiistaan bayna yaday lqaadi qaadiga hortiisa laa yasalu weydiin maayo almudacaa calayhi ninkan eedaysanaha ah ilaa bacda kamaali ay faraaqi lmuddaci min addacwa ilaa iyo ay dhammaystiranto ama uu yani ka dhammaado dacwad oogihii dacwaddiisii markuu ka dhamaado o yihahdo iyo waxaa iyo waxaasaan u haysta hadalkii uu isagu dhammaysto markaa kadib ayuu markaa wax weydiinayaa eedaysanihi ya maxaan ku darayaa wujuuban ah, walaa yasalu wujuuban yani cadam su-aalkaa waajiba yani uma banaano weeye ninkii qaadiga ahaa waa sax wey uma banaano ninka qaadiga ah inuu eedaysanaha wax weydiiyo ilaa ninkan uu dacwadiisa uu soo gudbiyo uu sheegto min adacwo saxiixati dacwadiisii iyo doodiisii ansaxa ahaydee wax ku dhiska lahayd wax lagu dhisi karayay ilaa uu ninkani soo gudbisto uu ka faaruqo u dhammaysto hadalkiisa kan waxba inuu weydiiyaa uma banaana waxiina idin mar haddii warku saa yahay markaad waa sidaas ay dhacdo oo ninkani uu doontiisii dhammaysto ayuu yaquulu lqaadi lilmuddacaa calayh qaadigii uu ku odhanayaa eedaysanii ukhruj min dacwaahu ninkani dee wuxuu kugu haysto dee isbarax oo ka baxa waxuu ninkani kuu qabsaday iska beri yeel ama de iska maarata waxa weeye iska eh, dee ninkan daw mari fain aqara uu markaa qirto bima calayhi bihi wixii uu ninkani ku sheegtay lazimahu maa aqara bihi de waxaa ku waajibaya waxaa uu qirtay waa markaa waa lagu waxa weeye waa inuu de markaa siiyo walaa yufiiduhu bacda dalika rujuucuhu wax u tari maayo markii uu qirtay kadib inuu ka noqdo ka noqoshadaas wax soconaysa maaha wain ankara hadduu dafiro u diido ma dacaa bihi calayhi wixii uu ninkani ku sheegtay haddii uu beeniyo uu yihahdo waxba kama jiraan falilqaadi qaadigii waxaa u furan an yaquula lilmuddaci dacwada oogaha inuu ku yidhaahdo alaka bayinatun markhaatiya ma haysataa aw shaahidun maca yamiinika ama hal markhaati oo aad la dhaarata miyaad haysataa in kaana alxaqu waxaan uu wixii hal markhaati iyo dhaartu ay ku fillayd hadduu yahay taana wuu u raacin walaa yuxallifu wa fii bacdi nusakhi walaa yastaxlifu ma dhaarinayo ama ma dhaarsanayo qaadigu ay laa yuxallifu lqaadi qaadigu dhaarin maayo almuddaca calayhi eedaysanaha ilaa bada su'aali lmuddaci ilaa iyo uu ka dalbo dacwad ooguu min alqaadi qaadiga ilaa iyo ka dalbo an yaxlifa almuddaca alayhi ama an yuxallifa almuddaca calayhi inuu u dhaariyo eedaysanaha ama inuu dhaarto ilaa uu kan yidhahdo qaadiyow ha ii dhaarto isagu ma odhanay adigu dhaaro kan ku odhan war markhaatiya ma haysataa markaasuu yidhi may waxba ma hayo adigu dhaaro ma odhanayo ilaa uu kan yidhahdo haddaba isaga haddaad markhaati haysan markaa maxaa sameeya ama de maxay markaa arrintu ha ii dhaarto waa inuu isagu yidhaahdo markuu sidaa yidhaahdo ayaa loo dhaarinaya wuxuu yidhi walaa yulaqinu lqaadi ninkan qaadiga ihi u laqimi maayo oo afka ugu ridi maayo khasman labada dhinac mid ka a xujatan doodiisa iyo xujadiisa afku inuu ugu rido oo uu markaa maarata waxa weeyaan uu hor dhigo lama ogola ay laa yaquulu likulli min alkhasmayni mid markaa labada dhinac dhinacna ku odhan maayo qul kadaa wa kada waa sidaa iyo sidaa oo hash u hagaajin maayo ama istifsaarulkhasmi labadii dhinac mid kamida inuu su-aal yani wixii uu fahmi waayey uu maaragtay waxa weyaan su uu ka weydiiyaa fa jaa-isu way banaan tahay way bannaan tahay sida inuu mid sheegto qatlan dil calaa shaksin buu mid kale ku sheegtay oo hebel iga dilay wiilkaygii buu dilay wax noocaas u yidhi fayaquulu lqaadi qaadigii markaa wuxuu ka odhan karaa mudaci ninkan dacwada ogaha qatalahu camdan aw khaaan mase uu ka suu dilay mise si kama ah wuu odhan oo taasi dee markaa dacwaddiisii uu su ka weydiiyey laakiin umuu sixin walaa yufhimuhu kalaaman laakiin inuu hadal fahansiiyo oo uu wax markaa u hagaajiyo oo markaa dacwadda qaabku usoo gudbinayo uu u saxo lama ogola ay laa yucallimuhu kayfa yaddaci ma barayo sida markaa dacwadda u oogayo sidaa dhe dacwadda halkaa ka soo bedel sidaan ma qorayo markuu eego ayuu hadduu dacwaddii aana wax saxa ahayn iska celinaya laakiin waa waxaa ka soo bedel ma odhanayo wahadihi masalatu masaladani saaqitatun way ka dhacsan tahay fii bacdi nusakhi lmatni matniga nusakhiisii qaar kami qaarkood way ka dhacsan tahay markaa dacwaddii ma odhanayo soo hagaaji kan kale laftiisana qaabku markaa isu difaacayo uma sharaxayo walaa yatacanatu bishuhadaai sidoo kale kuma qallafsanaanayo markhaatiyada wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkeed waxaa ku qoran walaa yatacanatu shaahidan kuma kakanaanayo oo kuma qallafsanaanayo oo ma dhibayo markhaatiga qaadigu ka an yaquula alqaadi low sida inuu ku yihahdo qaadigu kayfa taxamalta oo sideed usoo xambaartay eh, markhaatiga sideed markhaatigan aad markaa aad ku ogaatay ama siaad arintani markaa aad ku qaaday arrintan markhaatigeeda sideed u qaaday sideed markaa oo kale inuu yihahdo buuli lakiin tusaalaha sheekha waa lagu haystaa walacallaka maa shahidta war malaha maad joogin goobjoog malaha maad ahay labadan arrimood ee sheekhu ku tusaaleeyey waa lagu haystaa waxa weeye tacanudkii wuxuu noqonayaa inuu markaa ku kakanaado su-aalo aan markaa de sii qodqod markaa zaa'ida inuu oo waxyaalo laga yaabo qofku iska ilaawi karo adigu dhinaceed ka soo jeeday xaggeed fadhideen xaggeed ka jeeday xagguu u jeeday waxa weeyaa saad kala dambayseen kiinna oo hadlay waxyaalo markaas sii qodqod laga yaabo de inuu qofku aanu de waxaasoo dhan wada xasuusan karin inuu markaas sidaa u rafaadiyo ayaa loo diidaya laakiin ku yihahdo malaha meesha goobjoog kamaad ahayn waxba rafaadi kuma jira qaa markaa wax wey sheegi karayo ama sideed arrintan adigu markhaati uga noqotay yani miyaad joogtay mise laakiin su-aalaha aan meesha ku jirin baan weydi sida masalo kale ku ihahdo maxaa kuu kalifay inaad markhaati noqoto inaad arrintan markhaati ka noqoto maxaa kugu kalifay su-aalaha noocaas oo kale ama weydiinay walaa yaqbalu shahaadata markhaatiga kama aqbalayo ilaa minman qof mooyaane ay min shaksin cid habatat cadaalatuhu ay sugnaatay inuu yahay qof markaa quman oo toosan fain carafa alqaadi qaadigu hadduu garanayo cadaalata shaahidi ninkan markaa markhaatiga furaya cadaaladiisa hadduu isagu og yahay camila bishahaadatihi waxa uu maarata ninkan marati markhaatigii uu furay uu ku dhaqmaya hadduu og yahay ninkani nin toosan oo quman oo cadaaladle inuu yahay markuu markhaatigii furo dee isagaaba xaaladiisa yaqaanee uu ku xukumaya aw carafa fisqahu hadduu og yahay ninkani nin aan waxba ka dhowrsan xumaanta iska ilaalinin inuu yahay ninkan markhaatiga furaya hadduu og yahay haddii shilimo yaryar la siiyo nin markhaatiga furaya inuu yahay hadduu ku og yahay rada shahaadatahu isagana wuxuu odhanaya adigu markhaatiga ma gelaysid ama eh, ninkan muu ku ohanayaa wuxuu ku ohanayaa markhaati kala soo raadso saasaana fiican ma odhanayo maaragtay kan maaragtay waxa wey waan markhaatigiisa ma aqbalayo haddii maalan waxyaala maaratay iska aan dadku ogeyn oo kale uu ku ogyahay kanunbu ku odhanaya markhaati kale soo raadso waaya fain lam yacrif cadaalatahu walaa fisqahu haddii qofkan markhaatiga ee loo keenay aanu waxba ka ogeyn qof hagaagsan inuu yahayna ma oga qof xun inuu yahayna ma oga alaba minhu taskiyata wuxuu dalbanayaa ka codsanayaa markaa de in markaa ninkii lasoo taskiyeeyo lasoo ammaano markaa de in lasoo ammaano dalbanayaa maahe isagu wuxuu odhanaya xaaladiisu waa sidii marka xaaladiisu waa sideedii laba midun bay noqon soo maa in lasoo ammaano iyo in lasoo ceebeeyo marka culammadu xaggii wanaagsanaa bay ka raaceeno waxay yidhaahdeen in lasoo ammaano ayuu raadinayaa xaggii wanaagsanaa bay magaca ka raaceen waa ilaa isagu wuxuu raadinaya ammaan keliya maaha waraaquu qorayaa dadkii markaa de shaqaynaya acwaantiisii kalkaaliyayaashiisii ayuu laba kamida diraya halkay joogtaa yaa ku yaqaano oo dadkaa markuu arrimaayana ayaa deetana ama cid kaloo daqaadiguba uu garanayo oo dadkan markaa garanaya ayuu markaa u qorayaa dabcan kutubta dee dhaadheer baa ka warranta qaabka loo qoraya hadalkaa iyo sida loo odhanayo deetana markaa ninkii warkiisa markuu helo ayuu dee xukunkii qaadanaya walaa yakfii fi taskiyati xagga ammaanidda iyo taskiyada kuma filla qowlulmudacaa caleyhi eedaysanuhu inuu yidhaahdo ina aladii shahida calaya ninkan markhaatiga loo qabsaday aniga markhaatiga igu furayaa cadlun waa nin hagaagsan oo wanaagsan qaadiyo hadduu sidaa yidhaahdo kii eedaysan ahaa baaba yidhi ninkaa markhaatiyadaa uu keensaday waa niman waa wanaagsan oo ahlulkhayra qaadiyo taas kuma filla maxaa yeele waxaan waa xaq ilaahay baa la yidhio waxaa la doonayaa laba nin oo ninkan hoos u yaqaana markaa markhaatigii bal laabudda waa kan waxaa laga maarmaana min ixdaari man cid in la keeno yashhadu cinda alqaadi qaadiga agtiisa kaga markhaati kacda bicadaalatihi ninkani nin qumanoo hagaagsan inuu yahay oo fa yaquulu markaa odhanaya ashhadu annahu cadlun ninkaas inuu qof markaa hagaagsan yahay oo wanaagsan ayaan markhaati ka ahay markaa inuu qaadiga agtiisa yimaadaa khasab maaha in waraaqa loo qoro ayaa markaa ku filan wayuctabaru waxaa la shardiyaa fi lmusaki wax musakiin la yidhahba halkaa daba ka soo baxaya musakiintu waa maxay waa dadkan qaadigu uu waraaqaha u qoro ee cidda markaa u timid ee markhaatigaa u yidhahdo wanag bal ninkaa wixii aad ka ogtihiin iisoo sheeg nimankaa maxaa la yidhahdaa musakiin baa la yidhahdaa midkiina waa musaki haddaba kuwan wax taskiyeynaya ee dadka ka hadlaya ee qofka markhaatiga ah, waxyaalaha loo shardiyo iya iyagana loo shardiya oo min alcadaalati sida ah in qofkii qof cadaaladle isaga laftiisu u yahay culamadii waddanka oo kale ugu qoraya iyo dadkii hagaagsanaa wa cadami alcadaawati sidoo kale waxaa loo shardiyayaa iyaga iyo kan inaan colaadi ka dhexay waayri dalika iyo shuruudihii kale markhaatiga inoogu imanayeyba waa waxyaala la rabo wey wayushtarau maca haada intaa la jirkeeda waxaa kaloo lasii shardiyaya halkan ninkan wax soo taskiyeynayaa inuu aqoon u leeyahay biasbaabi اljarxi waاtacdiil maxaa waxna lagu ad lagu tacdiiliyaayo qofku qof cadaaladla ku noqdaa maxaase qofku majruux uu ku noqdaa qof markaa ceebaysan muxuu ku noqdaa maxaa qofka ceeb uu noqday maxaa u noqonay waa inuu garanayo shuruudihii shareecadu ay qofka markaa faasik ka dhigaysay haddii uu ka soo bixi waayo waa inuu garanayo shuruudihii qofka ka soo baxa uu cadaalad ku yeelanayo qof cadliya ku noqonaya waa inuu garanayo wa khibratu waxaa kaloo intaan usii dheer wa khibratu baaini man yucadiluhu ciddan uu ka warbixinayo waa inuu uu hoos u dhaadhacsan oo maarata qoto dheer uu uleeyahay waa inuu hoos ugu dhaadhacsan yahay bisuxbatin siduu hoos ugu dhaadhacsanaanaya ama wuu la saaxiibay aw jiwaarin ama wuu la jaaray aw mucaamalatin ama de waxa weeye wuu la mucaamalayo adduun iyo maal baa dhex maray marka saddexdaa mid ahaa waa inay meeshii jirto walaa yaqbalu qaadi qaadigu markaa aqbali maayo shahaadata caduwin calaa caduwihi qof qofkii cadowga u ahaa inuu markhaati ku furo laba qof oo colaadi ka dhaxayso inuu mid kale markhaatiga ku furo la dhegaysan maayo wlmuraadu bicaduwi shasi qofka qofka u cadowgaa waxaa loola jeedaa man yubqiduhu qofka necb kii necbaa qofku qofkii uu necbaa dee loo qaban maayo oo markaa markhaatiga ku furi maayo walaa yaqbalu lqaadi sidoo kale qaadigu aqbali maayo shahaadata waalidin waalid markhaatigii waa in calaa haba fogaado awow iyo maarata ayeyba faraciisii inuu markaa markhaati u furo la yeeli maayo wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkood waxaa ku qoran limawluudihi ilmihii uu dhalay waa islaalkii un wa in safala haba hooseeyo day markaa carruurtiisu wixii ay sii dhaleen baa doona ha noqdeen walaa shahaadata waladin liwaalidihi waxaa kaloo la aqbalayn ubadkii inay markhaati u furaan waalidkoodii wa in calaa haba sarreeya waalidkaasiyo awowgoodii ayadood ha noqdo ama ashahaadatu calayhimaa haday laakiin markhaatiga ku furayaan waalidkii haddii ubadkiisii uu markhaati ku furayo wuu u furaya ma isagoo ku furaya markhaati ku yahayba ama ubadkiibaa markhaati ku furaya waalidkii fa taa waa la aqbalaya oo dee wax markaa laga cabsanayaan jirin lakiin markuu inankiisii markhaati u yahay dee qaraabakiin ay ka tahay eex laga yaaba laakiin markuu leeyahay waxaan markhaati ka in waxaa lagu leeyahay inankayga halkan wax laga baqanaya ma jiro markaa waa la aqbalay walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadin qaadi qoraal uu soo qoray ilaa qaadin qaadi kale aakhara qaadi kale oo markaa garsoore kale warqad uu soo qoray fil axkaami xagga waxyaalihii axkaamta waxyaalihii uu xukumay qoraalka uu soo qoray waxaa waxaasaan xukumay uu leeyahay la aqbali maayo ilaa bacda shahaadati shaahidayni ilaa laba nin ay ka markhaati kacaan yashhadaani labadaaso ka markhaati kacaya cala alqaadi lkaatibi qaadigii soo qoray waxan bimaa fiihi markhaati kaga ah waxaan ku qoran ay ilkitaabi waxaan kitaabka ku qoran cinda almaktuubi ilayhi markhaatiga halkay ka furayaanna waa qaadiga warqadda loo soo qoray taa warqadda loo soo qoray agtiisa ayay odhanayaan kitaabkan annagaa markaa ogeyn oo hebel baa soo qoray annagaa markhaati ka ayuu goobjooga ka ahayn markaa dee hore imika de wixiiba waxaa laga yaabaa in eh, ama telefoonba la ysugu sheego oo qaadigiiba qaadiga la soo hadlo ama dee si markaa eh, electroniyaba uu ugu gudbiyo laakiin waagii hore de waxaasi jirin kolkuu qaadigii qoraal sameeyo markuu arrintii dacwaddii dhagaysto ee labadii qof waxaa laga yaaba markaa de qofkan wax lagu xukumaya inuu maqan meel kale joogo meeshaa kalena la raba wax lagaga qaado markaa qaadigii markuu arrintii dacwaddii uu arko qoraal buu samaynaya sheekhaan inoo sheegi doona qoraalkii markuu sameeyo qoraalka waa la qaadaya waxaa loo geynayaa ninkii dee da eedaysanaha ahaa meeshii uu joogay qaadiga jooga marka haddaba qaadigii si uu u kala hubsado dee waxaan warqad foojariyaba oo been abuurada mise waa warqad saxa iyo waxaa la doonayaa warqadani in laba markhaati ay la socdaan oo dad markaa la yaqaano ahludiin oo ahlucadaala ah oo le warqadan hebel qaadi hebel baa soo qoray annagaana ka markhaatiya warqadii uu soo qoray inay tahay qaadiyow saasay ku kale wa ashaara lmusanifu bidalika haddaba arrintan sheekhu wuxuu ku ishaaray ilaa annahu ida dacaa shaksun markii qof uu sheegto calaa haa'imin qof maqan markuu u sheegto u qabsado bimaalin maal markuu ku sheegto mid waddankaba joogin wa habata almaalu calayhi deetna ay caddaato in ninkan maalkaa lagu leeyahay fain kaana lahu maalun xaadirun ninkaa wax lagu yeeshay haddii maal wadankan ka yaalaa uu jiro qadaahu lqaadi minhu de arrintan xukumay halkanunbuu ka siinaya oo halkanba ka qaada ayuunbuu odhanaya wain lam yakun lahu maalun xaadirun haddii laakiin xoolo meesha u yaallaa aanay jirin ninka la xukumay ee maqan wasa'ala lmuddacii deetana dacwad oogihii uu codsado inhaaa alxaali in arinta loo gudbiyo ilaa qaadi beledi alghaa'ibi ninkaa maqani meesha uu joogo garsoorka ka jira in loogu gudbiyo arrintani uu codsado ajaabahu lidaalika waxaa ku waajiba ninkii qaadiga ahaa ee garsooraha ahaa inuu arrintaa ka yeelo warqadna uu qoro wafasara asxaabu haddaba culammadii madhabku waay ku ay ku fasireen inhaa alxaal xaalad gudbinta bian yushhida waa inuu markhaati geliyo qaadii baladi alxaadiri ninkan markaa de isagu markaa jooga ee dacwad oogaha ah beledkiisa cidan garsooraha ka ahee dacwadda qaaday inuu markhaatigeliyo cadlayni laba ninoo lagu kalsoon yahay bimaa habata cindahu uu ku markhaatigeliyo waxaan agtiisa ka caddaaday oo ah min alxukmi cala alghaa'ibi inuu markaa ku xukumay ninkaa maqan arinta noocaa iyo noocaasa ayuu markhaatiga u samaynaya laba markhaati deetna buug markaa warqad buu u qoraya wa sifatulkitaabi warqadda uu qorayo qaabku u qoraya waxa weeye bismi illaahi araxmaani araxiim xadara caafaana allaahu wa iyaaka ilaahay adiga yaa nagaba hana caafi hana caafimaadiye waxaa agtayda yimid fulaanu ninka hebel la yidhaahdo wadacaa wuxuu u qabsaday u sheegtay calaa fulaanin ninka hebel la yidhaahdo alghaa'ibi ee maqan almuqiimi fii beladika ee adiga markaa wadankaaga jooga bishayi lfulaaniyi waxa noocaa iyo noocaasa ayuu ku sheegtay wa aqaama calayhi shaahidayni laba markhaatina wuu u qabsaday oo wuu u keenay wahumaa labadii markhaatina fulaanun wa fulaanun waa ninka hebel la yidhaahdo iyo ninka hebel hebel la yidhaahdo waqad cudilaa cindii nimankaas inay niman hagaagsan oo wanaagsan yihiin ayaana agtayda ka sugnaatay waxallaftu lmudaciya markii markhaatigii u dhacay ayaan haddana ninkii dacwad oogaha ahaana aan dhaariyey waxakamtu lahu kadibna waxaan u xukumay bilmaali maalkii uu sheeganayana waan u xukumay waashhadtu bilkitaabi warqada aan kuu soo qorayna waxaan markhaati uga dhigay fulaanan wa fulaanan ninka hebel hebel la yidhaahdo iyo ninka hebel hebel la yidhaahdo qaabkaasoo kale ayuu u qoray culamadan dee dabcan fiqiga inoo qoray dee qudaad fara badan baa ku jirta a de iyo maaragtay eh, maxkamadaha iyo waxaan khibrad badan bay ulahaayeen marka hataa bwaag buugii la qorayay iyo warqadii la qorayay qaabka loo qorayo iyo waxaasoo dhan bay ka warramaan haddaba intaa yare uu yidhi eh, markhaatiyo ayaa markaa waxaa markhaati arrintaa ka ahaa hebel iyo hebel waa aqaam maarata ninkii muddacigii laba markhaati buu keenay oo hebel iyo hebel kala ah waxba intaan looma baahna baa waayo mar haddaad adigu cadaaladii ogaatay waan xukumaydanaa ayaa ay soo hosgelaysaaba ila hadii kala ma xukunteen marka taa looma baahno wayushtaratu waxa la shartiya fi shuhud alkitab kan marka kitabka iyagu marxaatiga ka noqonaya iyo wal hukmi hukum ka niman ka marka ka noqonaya marxaatiga dawa islaalkii wana warqada waxa ku qoran waa hukumki marka warqadan la qoray iyo hukum kan marka ku jira dadkan marxaatiga ka waa labadii nin warqada marxaatiga ka ahaay waxa loo shartiyaa uhuuru cadaalatihim in cadaaladoodu ay arrin muuqato oo la garanayo ay ka tahay cinda alqaadi lmaktuubi ilayhi qaadiga warqadani ay ku socoto waa in rag uu garanayo oo agtiisa dee niman markaa looga qaateen oo cadaalad leh waa inay agtiisa ka yihiin walaa tahbutu cadaalatuhum cindahu qaadiga kale ee warqadda loo qoray agtiisa nimankan cadaaladoodu ku sugnaan mayso bitacdiili qaadi lkaatibi iyaahu qaadigan garsoorahan waxaan soo qoray inuu yidhaahdo labada nin ee aan maarata warqadan usoo dhiibayna waa hebel iyo hebele waa niman cuduul ahoo cadaaladle inuu yidhaahdo kuma filla maxaana ugu fillayn de warqadan hadday doonaan iyagaaba kusoo qoran kara soo warqad waxaa markaa waxa weeye warqadan aan markhaatiya uga soo dhigay hebel hebel iyo hebel hebel waana laba inuu sidaa yidhaahda kuma filaanayso waxaan igu filaanaynin dee waxaan soo qortayba inay iyaga tahay yaaba dhici karta oo iyagu ay is ammaanayaan saas awgeed waa laba ninoo uu garanayo qaabdigu deetan mar garan markuu garanayo dee uma baahno markaa garashadiisii midda ku dhaqmaya laakiin laba nin oo aanu garanayn baa u yimid labadii waxay sheegteen inay warqadan sidaan warqadiina waxaa ku qoran iyagu inay cuduul yihiin markaa laba ninoo iyagu wixii isu qiraya uun bay noqonayaan marka taasi ma soconayso watigii mala maanta taas unaga eegyahayba sala allah wasalam cala nabiyina maxamed allah aclam